بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد أصول الفقه أما الورقات هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول وثاني الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد sheekheenu wuxuu halkan bilaabayaa kitaabkii waraqaadka la odhan jiray shalay waxaan soo tilmaanay kitaabka waraqaad buu sheekhu u bixiyey waraqaad mashhuur buu noqday waraqaad waraqaad dee magac ma aha waa warqado haddaad kitaab samayso magaciisa warqado la yidhaha ka waran warqado waraqaad buu yidhi magaciisiiba warqaduun buu noqday waraqaad waa warqado waa jamac jamculqilaah ama jamac mu'anahu saalim oo jamculqilaah weeyi waraqaad haadihi tani waraqaatun waa warqado warqadaha oo tashtamilu koobsaday calaa macrifati fusuulin fasallo garashadooda oo min usuulilfiqhi usuululfiqhigii ah wadaalika kaa usuululfiqhiga ah mu'allafun waxaa layskaga geeyey min jus-ayni laba jus mufradayni oo labaduba mufrada axaduhumaa midkood al usuulu waa lafdiga usuul ah wahaani ka labaadna alfiqhu waa fiqhiga falaslu asalku maaka weeyaan buniya calayhi lagu dul dhiso gayruhu gayrkii waalfarcu farcuna maaka weeyaan yubnaa lagu dul dhiso calaa gayrihi gayrkii waalfiqhu fiqhiguna macrifatu alaxkaam axkaamta garashadeeda weeyaan asharciyati sharciga ah allatii taasoo dariiquhaa jidka loo marayaa alijtihaadu ijtihaad iyo dadaal uu yahay sheekeennu halkan wuxuu ku sharxayaa usuululfiqhi intaa unbuuba sharxayaaba in kaleba ma sharxayo ereygan usuululfiqhiya unbuu sharxayaa usuululfiqhi waa fanigan ayaa usuululfiqhiya wuxuu ka horreysiiyey inuu kitaabka tilmaamo xajmigiisa kitaabka horta ma kitaab weyn ba mise waa kitaab yar muxuu ku leeyahay kitaabkani kitaab weyn baynu ku tilmaanaa mise kitaab yar baynu ku tilmaanaa waa kitaab yar waraaqihiisa caadiga ah haddii laga dhigi lahaa kii baaldheerihii kii waraaqihii matnigii baaldheeraha haddii laga dhigi lahaa gebigiisuba wax yar buu noqon lahaa shan waraaqood meelahaasuu noqon lahaa ajruumigu waa toddoba waraaqood kanina ajruumiga uu ka sii yar yahayba waa usuululfiqiga halkii ugu hooseysay weeye wuxuu yidhi haadihi tani waraqaatun waa warqado tani waa warqado buu yidhi ereyga haadihi ihi waa ismu ishaare haadihi ismu ishaarahana waxaa la yaqaanay farta waxaa lagu fiiqi jiray wax la arkayo shay aad arkaysid oo maxsuus ah ayaa asalba farta lagu fiiqaa marka haadihi la leeyahay haddaba waxaynu leeyahay sheekhu yuu farta ku fiiqayaa haadihi buu yidhi wuxuu farta ku fiiqayaa waxa weeye kitaabkan ilin weli ma qorine hadduu qorayaayo waa kelmaddii u horraysay u kitaabkan oo mustaxdaro oo qalbiga kaga xaadirsan ayu haadihi yidhi kitaabkan oo qalbiga kaga xaadirsan ayuu ereyga haadihi ah u isticmaalay haadihi waa tan waa tan qalbiga igaga xaadirsan weeyi macaanidan mustaxdarka ee qalbiga igaga jirta buu leeyahay haadihi waxaa dhici karta macaanidan inay qalbigiisa ku jirtay waxaa kaloo dhici karta inay qornayd oo kitaabka ay ku qornayd oo culimmadu masale isku qabteen baa jirta oo odhanaysa muqadimada ma kitaabka debedii baa la qoraa mise kitaabkaa laga sii hor qoraa asalba muqadimadu ma kitaabka intaa aqsaamulaxkaam laga bilaabo oo kitaabka la dhammaystiro ayaa inta yare muqadimada ee gogolxaadhka la yidhaahdo ayaa kadib la sameeyaa qole waxay yidhahdeen muqadimadaa dambaysa haddaba haddaynu idhaha muqadimadu way dambaysaa lafdiga haadihi a macnihiisu muxuu noqonaya haadihi markuu leeyahay waa kitaabkoo qoran ayuu haadihi farta ku fiiqayaa haadihi tani macaanida halkan ku qorani haddii la yidhaha muqadimadaa horaysana oo sheekhu haadihi buu ka bilaabo weli waxba ma qorin haddii la yidhaahdana ereyga haadihi waa qalbigay kaga jirtaa wuxuu maxsuus uga dhigay iyadoo weli aan qornaynoo maskaxdiisa ku jirta siduu sheekhu u xifdiyey uu u diyaariyey ayay ka dhignayd wax qoran oo kaleba saasuu haadihi u yidhi haadihi tani waraqaatun waa warqado ereyga waraqaatunihi waa jamac jamac mu'anahu saalima jamacii la odhan jiray maa jumica bialifin wataain wey jamac mu'anahu saalim jamac mu'anahu saalim yaa ii sheegaya ma wow iyo nuun baa horta lagu dari jiray ismaaciil baa ii sheegaya xaaji ismaaciil xaaji ismaaciil waraqaat jamac mu'anahu saalim maxaa lagu dari jiray ma alif iyo ba baa lagu dara mise wow baa u horreyn jiray hal ardayn baa la weydiiyey alif iyo ha alif iyo ta jazaaka allah khayr waa sidaa wey alif iyo ta baa lagu deri jiray waraqaatun waa alifki iyo tada xagga dambe lagaga daray haadihi tani waraqaatun waa warqado waa jamcu waraqatin waraqaatun alif iyo ta baa lagu waa jamc muanaf saalim jamca muanafu saalim waxaa la ogaaday culimo marka uuna al wadanin aljinsiye markuuna wadanin inuu jamculqilo yahay waraqaad waa dhowr waraaqood dhowr dhowr baa la socda macno dhowr oo kalead ka dhadhansanaysaa waraqaad waa dhowr waraaqood xataa warqado fara badan ma aha waa dhowr waraaqood waa aad buu yar yahay tiraa ku jirta la yaraynayo waraqaadka tira yar baa meesha laga dhadhansanaya ila waa jamac muanasu saalim oo aljinsiye ah aan wadanin sidaa darteed jamac muanasu saalim iyo jamac mudakaru saalimba markay bilaa al yihiin waxaa lagu daraa jamculqilaha ayaa lagu daraa siba weyhi siduu qabo sheekhii siba weyhi baa madhabkaa ku tegey inuu jamculqilo yahay haddii al ay qaataan labadaa jamacna jamculqile noqon maayaane jamculkara iskaga biirayaan sida ina almuslimiina walmuslimaat oo kale waa jamculkara iska noqonayaan jamculqile miyaad maqasheen waa min saddex ilaa toban jamculqilu saddex buu ka bilowdaa tobanna uu ku dhammaadaa saddex ilaa toban baa jamculqile la yidhaahdaa jamculkasruuna waa koob iyo toban ilaa meel laba kuma dhammaado ha socdo uun ha socdo uun weeyi saddex ilaa toban waa jamculqile koob iyo toban wixii kasii badan ee koob iyo toban ka bilowdaana waa jamculkara culimada qaarkoodna jamculkara laftiisu saddex buu ka bilowdaa bay leeyihiin haadihi tani waraqaatun waa warqado talow faa'iidada ku jirta waa maxay sheekhu waraaqo haluu yareeyey maadaamuu yahay kitaabku kitaabkii koobaad kitaabkii koobaad maadaamuu yahay waxaa loogu talagalay ardayga hadda uun dee bilowga ku ah ama fadhigan hadda uun bilaabaya hadda usoo dhalanaya ee weligii usuul fiqi meel lagu hayo aan maqal inuu ardaygaasi qaadan karo waayo ilan waa warqadabe waa dhowr waraaqoode ardaygaasi inuu qaadan karaa loogu talagalay weligii ardayga aan waxba arag waa dhowr waraaqood kolkaa tanshiid baa jirta xagga himigiisa la tanshiidinayo waxaa la leeya waa dhowr waraaqoode haka daalin baa lagu leeyahay niyo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi markii ramadaanta laga hadlayey ayaamun macduudaat maalmo tirsan waa la yaraynaya waxay ka dhigan tahay marka ayaamu macduudaad lagu leeyahay maalmo tirsan marka lagu leeyahay waxay ka dhigan tahay hadaali arsoonka ka daalin waa maalmo tirsane sheekhuna wuxuu ku yidhi waraqaad waa warqada dhowr waraqood kitaabkaygu haadihi tani waraqaatun waa warqado waraqadaha warqadaha oo tashtamilu koobsaday calaa macrifati fusuulin fasallo in la garto fasaladaasoo min usuulilfiqhi usuululfiqhiga ka tirsan warqadahani maxay koobsadeen buu sheekhu yidhi waxay koobsadeen buu ina yidhi calaa macrifati fusuul fasallaynu baranayna ereyga fusuul waa jamcu faslin fasalkuna waa masder oo kala waa kala saarid buu ahaa kala soocid buu ahaa kala soocid hadda ismi faacil baa looga jeedaa oo faasil baa looga jeedaa faasil faasilku waa kala sooce waa xad oo kale kala xadeeye wuxuu fasalku kala xadeeyaa cashirkii tegey iyo casharka soo socda ayuu kala xadeeyaa waa fasalku faslun waa kala xadeeyi labadii cashir buu kala saaraya waa cunwaan cusubun oo labadii cashir kala saaraya culimadu waxay idhaahdeen fasaladu way wanaagsan yihiin in kitaabka fasala loo qaybiyo faa'iida ku jirto ardayga faa'iidu ka helaya waa halka ilaahayba qur'aanka suurad suurad uga dhigay oo kale fasalku waa suurad suuradii oo kaluun ardayga haddii la yidhaahdo qur oo dhani soddonka jus waa baqaro qura haddii la yidhaha ka waran haddii ilaahay baqaro un ka dhigi lahaa soddonka jusba suuradda amaa la xifdin lahaa laguma dhiiradeen moogtahay waa la yar baqi lahaa laakiin marka hadda lagu yidhaahdo faatixada xifdi suurat اlikhlaas xifdi eeg adigoo suurad suurad u eegayaad wii dhamaynay ayaad qur-aankii dhamaynaysaa waad u eegeysaa waan dhamaysin maadan daalinba daal ma jiro mar jus baad qaybinaysaa mar xisbi baad qaybaysaa mar aayad baad qaybaysaa mar suurad baad qaybaysaa ilaahay wuxuu isu inoogu fudaydiyey ayay kutusaysaa markaa waxaa la yidhaha waa ninka musaafirkaa halkay magaaladu ugu jirto oo kale haddaad safar u baxayso safar dheer oo bilaa magaaloa ah, ku dhiiran maalin kasta markaad dhaqaaqaysa waagu kuu beriyun baad odhanaysaa ah, maantana waan daalanahe beraantegi berri markuu waagu kuu beryu ma ah, berri dambe ila waxaad ka baqaysaa safarkan bilaa magaalada ah laakiin safarku hadday meel kasta magaalooyinku saa isku daba daadsan yihiin waa markaaba ku dhiiranaysaa waad dhaqaaqaysaa haddaba ilaahay qur-aanka suurad suurad buu inooga dhigay culimaduna kutubta fasal fasal bay inooga dhigeen fasal fasal waa si aad iyo aad u fudud ama u sahlan oon ugu dhiirano wey kitaabka barashadiisa fasal fasal waxa ugu weyn marka hore kitaab marka hore kitaab baa la qaataa marka hore kitaab baad qaadani kitaabka waxa ka farcama ma taqaanaa oo ku soo xiga baab baab baa ku soo xiga markaad kitaab aragto baab baa ka dhasha baabkana yaa ka sii fasal baa baabka ka sii fasalkan ayaa ka sii dhasha farac baa ka sii dhasha faracan ayaa ka sii dhasha tembiih baa ka sii dhasha tambiihan ayaa ka sii dhashaa mas'alaa ka sii dhalataa waa sida loo kala yari yahay weeye abtirsiinta canaawiinta kutubta weeyaan marka hore yaa u weyn baynu nidhi kitaab kitaab yaa ku soo xigaya baab baabna yaa ku soo xigaya fasal fasalna yaa ku soo xigaya fasal yaa ku soo xigaya farac faracna yaa ku soo xigaya tambiih tambiihna yaa ku soo xigaya tambiih yaa ku soo xigaya mas'alo de mas'alana waa dhamaysay waa halkii ugu hoosaysay wey waa abtirsiintii oo kale weeyey waxa haddaba culima khalada haddaan faslun idhaa ka waran faslun oon fasalkii cunwaan weyn baan u sameeyey fasalka waxaan idhi faslun fi licraab faslun fi licraab soo maanan odhan waxaan idhi baabu dama unbaan ka dambaysiiyey armayna khalad ahayn maxaan idhi faslun fi licraab fasalkan yaan fasal uga dhigay icraab oo dhan baab sameeyo baabu dama un baan idhi ar khalad waa ceeb laakiin haddaan odhan lahaa baabulicraab oo faslun fi dama odhan lahaa laylama yaabeen miyaa layla yaabi lahaa laylama yaabeen sheekeenu fasaluu ka dhigay haadihi tani waraqaatun waa warqado waraqadaha oo tashtamilu koobsanaya calىa macrifati fusuulin fasallo in la garto fusuul waa jamcu faslin macrifana waa garasho wey calaa macrifati fusuul macrifa waa garasho carafa wuu gartay bay ahayd macrifati fusuul fasaladaasoo min usuulilfiqhi usuululfiqhiga ka tirsan waa fiqhiga guntiisii guntii fiqiga wey fiqi shay kastiba gun iyo laan buu leeyahay ma ogtahay fiqigu waa laamo haddaba laamaha guntoodii baynu raadinaynaa min usuuli اlfiqhi fiqiga asalki asaladiisii ama guntiisii baynu raadinaynaa wadaalika kaasi ismu ishaarahan wadaalika ayuu ku dhacaya usuululfiqiguu ku dhacaya wadaalika kaasi waa usuululfiqiga e mu'alafun waxa laga koobay oo layskaga geeyey min juz-ayni laba juz ereyga usuululfiqigu waa laba juz buu ku yidhi mufradayni oo labaduba laba mufrada laba juz oo labaduba mufradiya labadaa jus ee labada mufrad ihi waa maxay iyo maxay waa usuul iyo iyo alfiqhi usuul iyo alfiqhi labadaa er waa laba jus usuululfiqigu laba jus oo mufrada buu ka kooban yahay buu ina yidhi halkaa sheekha waxaa la isku dayay in lagu qabsado waxaa la yidhi waanu garannay oo waa sax laba jus buu ka kooban yahay oo usuulna waa jus fiqhina waa jus laakiin mufradayni markuu yidhi ayay labaduba ma mufradiyaa bal hadaeega wuxuu ka kooban yahay min juzayni laba juz labada juz oo labaduba mufradayni laba mufrada labaduba ma laba mufrad ba mise laba mufrad ma aha eeg usuul muna jamcu tagsiir ahayn usuul waa jamcu tagsiir asalkii mufradku muxuu ahaa aslun fiqhi baa mufrada waxaa la yidhi labadii juz midna waa jamac oo usuulka ah usuululfiqhi usuulku waa jamac midna waa mufrad oo fiqhiga ah sheekhu muxuu mufradayn labaduba waa mufradiyo muxuu yidhi ereyga mufrada ayaa laba macno loo isticmaala mar mufradka waxaa looga jeedaa ka taniyadiiyo jamaca ka soo horjeeda marna mufradka waxaa looga jeedaa ka murakabka ka soo horjeeda ka tarkiibka iyo jumlada ka soo horjeeda maxaynu nidhi ka jumlada ka soo horjeeda hadda mufradkani maxaa looga jeedaa kii jumlada iyo tarkiibka ka soo horjeeday tarkiibka ka soo horjeeday baa looga jeedaa usuul isagoo jamaca waa jamaci dee eh, tarkiib murakab maaha usuul ma murakabba murakab ma labaduba waa mufrad haddaba labaduba waa mufrad wadaalika kaasi waa usuululfiqhiga eh mu'alafun waxaa la yskaga geeyey min juz-ayni laba juz baa la yskaga geeyey labada juz oo mufradayni labaduba laba mufrada oo mufrad laga dhigay axaduhumaa kooga koobaad al waa ereyga usuul ah wahaani ka labaadna alfiqhu waa ereyga fiqhiga ah waa alusuul iyo alfiqhu labadaa jus bay ka kala kooban yihiin alusuul iyo alfiqhu labadaa erey bay ka kala kooban yihiin falaslu asalku maa buniya waa ka lagu dul dhiso alayhi calayhi dushiisa hayruhu hayrkii horta asal waa maxay waa ka hayrkii ku dul taagan yahay sida tusaale ahaan geedka guntiisa oo kale laamaha ku dul taagan asalku waa ka lagu dul taagan yahay sida geedku uu ugu laamaha sare ay ugu dul taagan yihiin maxay geedka guntiisa ama guriga oo kale siduu seeska hoose iyo qaacidada hoose uu ugu fadhiyo kaasaa asala falaslu asalkii maaka weeyi buniya lagu dul dhisay calayhi dushiisa hayruhu kayrkii asalka eh, aad baa macaani kala duwan loogu tilmaamay ragga qaarkood baa yidhi asalka aanu tilmaamaynaayo waxay yidhaahdeen waa ka asalku waa ka loo baahan yahay bay yidhahdeen ka loo baahan yahay ka loo baahan yahay baa asal la yidhahdaa bay yidhahdeen dee kelmaddaa waa khalad meelay khalad ka noqonaysaayo ka loo baahan yahay baa asala haddaad tidhaa geedku midhuu u baahan yahay baa lagu odhan geedku muxuu u baahan yahay midho si uu kaamil u noqdo midhuhuma asal baa geedku caleen buu u baahan yahay si uu quruxaysto caleentu ma asal baa mise waa farac war asalku waa ka loo baahan yahay odhan mayne waa ka lagu dul qotomo ayaynu odhan ama lagu dul taagan yahay ama lagu dul dhisan yahay baynu odhan falaslu asalkii asalku wuu macno badan yahay mararka qaar waxaa loo isticmaalaa alkasiir mararka qaar waxaa loo isticmaalaa alghaalib mararka qaar asalka waxaa loo isticmaalaa adaliil aslu wujuubi soom baa lagu odhanayaa قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أصل وجوب الصيام أصل وجوب الصيام ما إرقى أصل كي مركا ودليل وجوب الصيام أصل كي مركا قروا قاعده وحلقوا أورانا يا كلمة دني وخلاف الأصل خلاف الأصل محله قد شيء وخلاف القاعدة أما خلاف الغالب خلاف الغالب أما خلاف القاعدة ما له قد كل إرقى أصل إيه mar waa qaalibka mar waa qaacidada mar waa daliilka marna waa kan hadda aynu tilmaamayno falaslu asalku maa ka weeyi buniya calayhi lagu dul dhisay hayruhu ayrkii ayrkii baa ku dul taagan waalfarcu farcuna maa ka weeyaan yubnaa lagu dul dhisayo calaa ayrihi ayrkii ka isaga la dhisayo ayrkii lagu dul dhisayo farcu waa ka isaga la dhisayo ee ayrkii lagu dul dhisayo kolkaa gunta iyo laanta yaa farca gunta geedka guntiisa iyo laantiisa yaa faraca laantaa faraca laantaa faraca waayo laantu yay ku dul taagan tahay gunti asalkii bay ku dul taagan yaana asala gunta imika guriga qaybtan sare iyo qaybtan hoose yaa asala yaa se faraca guriga qaybta hoose iyo qaybta sare markaan eegno yaa asala yaa se faraca maxaynu nidhahnaa ta saraa faraca tanina waa imika e, inanka iyo aabihii ka warrama yaa asala yaa se faraca inanka iyo aabihii yaa aryaa asala yaase faraca aabbaha asala sow maaha yaana faraca inankaa faraca okay waa sax wey falaslu asalku maaka weeyaan buniya lagu dul dhisay calayhi dushiisa hayruhu hayrkii waalfarcu farcuna maaka weeyaan yubna la dhisayo isaga calaa hayrihi hayrkii lagu dul dhisayo halkaasi usuul baynu sharaxnay fiqina inaynu sharaxno miyayna ahayn ereyga fiqiya inaynu sharaxno walfiqhu fiqhigu macrifatu alaxkaami waa axkaamta garashadeeda falfiqhu fiqhigu macrifatu laxkaami waa axkaamta garashadeeda asharciyati ee sharciga ah allatii taasoo dariiquhaa waddada loo marayaa alijtihaadu ijtihaadu yahay fiqhiyow maxaa tahay miyaynaan u baahnayn fiqhi inaan ogaano ereyga fiqhi ah luqadda marka la joogo waa masder ficilkiisu waa faquha ficilku waa maxay faquha ama faqaha labadaba waa la yidhaahdaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin haddaba fiqhigu waa maxay luqadda laba qodob baa la yskugu khilaafay ereyga fiqhi luqadda wuxuu yahay qole waxay yidhaahdeen waa muطlaqu اlfahmi waa alfahmu baa fiqhi la yidhahdaa bay yidhahdeen alfahm inaad shayga fahamto waa fiqi mulaqulfahmi baa fiqiya qolona waxay yidhaahdeen war mulaqulfiqhi maaha maaha fiqhi mulaqulfahmi maaha fiqhi bay yidhahdeen waa alfahmu daqiiq bay yidhahdeen fiqigu waa maxay bay qolona yidhahdeen alfahmu daqiiq ayaa fiqiya shayga xeesha dheer fahamka aad fahanto ayaa fiqi la yidhaahdaa ama mulaqulfiqhi aynu fiqiga ka dhigno ama alfahmu daqiiq aynu fiqiga ka dhigno labadaasaa la isku qabtay ma shayga daqiiqa a fahankiisa mise waa fahan oo dhan waa la isku qabtay isilaaxa maxaa kalow fiqi loo yaqaanaa luqadiibuu kaasi ahaaye waalfiqhu fiqhigu macrifatu laxkaam axkaamta garashada la garanayo ayaa fiqi la yidhaahdaa axkaamtii asharciyati sharciga ahayd allatii axkaamtaasoo dariiquhaa waddada loo maraya alijtihaadu dadaal uu yahay fiqigu waxa weeye axkaamta sharciga ah ee ijtihaadka lagu soo saarayo garashadeeda war bal hadda u fiirso maxaynu nidhi fiqigu waa maxay baynu nidhi waa axkaamta sharciga ah ee welibana dariiqeegu ijtihaadka uu yahay garashada la garto ayaa fiqi la odhanayaa macrifatu alaxkaam macrifatu alaxkaam alaxkaam waa axkaamta in la garto ereygan axkaamihi axkaamta waxaa loo qaybiyaa axkaam caqliye ah oo axkaam caqliye ah ayaa jirta sida tusaale ahaan annafyu walisbaat laa yajtamicaan qaacidada tidhaahdo oo kale walaa yartaficaan maxay qaacidadaasi leedahay axkaam caqliya eg xukun caqliya baa jiro caqliga aan ku garanayo waxaa lagu odhanayaa annafyu walisbaat laa yajtamicaan walaa yartaficaan waa xukun caadi oo caqligu garanayo wey waxa weeye haddaad shay diiddo diiddada iyo ogolaanshaha shayga la ogolaado lama wada heli karo lamana wada waayi karo haddaan idhaahdo maxamed wuu fadhiyaa iyo maxamed ma fadhiyo ma suurtagal mar qura inuu fadhiyuna fadhiyin mar qura inuu fadhiyo uu haddana fadhiyin suurtagal may tahay may suurtagal maaha lama wada heli karo laa yajtamicaan walaa yartaficaanna waa lamid uun lamana wada waayi karo oo odhan maysid mana fadhiyo una fadhiyaana odhan maysid waa dee labadii laa yartaficaan walaa yajtamicaan qaacido caqliya ayaa tidhaahda shayga iyo juskiisa yaa weyn shayga iyo juskiisa yaa weyn adig iyo madaxaaga yaa weyn adiga fartaada yaa weyn adigaa weyn adiga ishaada yaa weyn shay waxaa la yidhaahdaa ashay akbaru min juzihi waa qaacide caqliya waa xukun caqliya weeyaan oo caqligu soo saarayo shayga iyo juskiisa shaygaa weyn warnio ka waran haddii nin haddaba fartu ay bararto fartiibaa barartay barartay barartay oo masaajidkanay ku dhadhawaatay armayna fartii ka weynaanin ninkaa horta ma ka weynaatay fartii e ii sheega fartii ma ka weynaatay warhaha odhanina waa maye haddii fartu masaajidkan la egaato fartu kama weynaanin weli isagunbaa weyn waayo isagu horta waa maxay isagu macalfartaa ku jirta intay dooni hala egaato ama ha u yaraato ama ha u weynaato marka isaga lagu leeyahay ama shayga marka lagu leeyahay waa dhammaantii macalfartiisii ama ha yaraato ama ha weynaato kolkaa isagan dhammayska tiran iyo fartiisa oo gaar loo qaaday yaa weyn markaste kaste waa qaacide waxa wey waa xukun caqliya weeyaan haddaba axkaam caqliya baa culima jirta sida ay axkaam sharci u jirto sheekhu markuu ina yidhi macrifatul axkaami axkaamta oo la garto axkaamtaasi ta caqliga a aha axkaamta caqliga a laynagama ra fiqhi ma aha axkaamta caqligii haddaad xisaab barata ka warran fiqihi ma tahay xisaab baad baratay waa axkaam caqliga ma ogtahay xisaabtu haddaad xisaab barato axkaam baad baratay axkaamtaasi waa caqli ma aha fiqhi fiqihina noqon maysid macrifatul axkaami axkaamtii oo la barto asharciyati sharciga ahayd yaa inaga baxay axkaam asharciya markaan idhaahdo asharciya yaa ku baxay alaxkaam alcaqliya baa baxday alcamaliya bay ragga qaarkood ku dareen alcamaliya alaxkaam macrifatu alaxkaam asharciya alcamaliya alcamaliya marka la yidhaha yaa baxay kuwa axkaamta ictiqaadiga ah haddaad caalim ku tahay ma fiqihi lagu odhan kuwa fiqihi ma lagu odhanaya may laguma odhanayo camali maaha dee alaxkaam alsharciya alcamaliya allatii taasoo dariiquhaa wadada loo maraya alijtihaadu ijtihaadu yahay wadada loo marayaana waa inay maxay tahay buu sheekhu yidhi alijtihaad waa in ijtihaad loo marayo buu ku yidhi alijtihaad ijtihaad waa shay ijtihaad lagula soo baxay maxaa inaga hadhay markaa allatii dariiquhaa alijtihaad marka waxa inaga baxay axkaamta aan ijtihaadka ahayn e ee laysku haysaninba maa huwa macluumun min addiini bidaruura khamrigu inuu xaaraan yahay ma arin fiqi u baahan ba iyo ijtihaad xaaraannimada khamrigu ya salaadu inay waajib tahay ma ijtihaad u baahan ba oo fuqooy maxaad ka tidhaahdeen la odhanayo ya eeg khamriga iyo zinada iyo salaada iyo sekada iyo waa macluumun min addiini bidaruura shay la iska wada garanayo islaamaha garanaya salaadu inay waajib tahay zinaduna xaaraan cidan garanayn ma jirto soo caynkaa maaha haddaba fiqi la odhan maayo salaada waajibnimadeeda iyo sekada waajibnimadeeda iyo zinada xaaraantinimadeeda iyo fiqi maaha markaad barato salaadu inay waajib tahay haddaad barato fiqi baad baratay lagu odhan maayo waayo allatii dariiquha alijtihaad baa lagu yidhi masaa'ilka adilo waadixa aan laga qaadanaynin dadku iska wada aqoonin ee qarsoon garashadoodunbaa fiqiya kolkaa ma la socotaa sheekhu sidaa uu inoogu tacriifiyey inuu yahay fiqiga luqadu fahmu daqiiq inuu noqonayo alfahmu daqiiq shayga daqiiqa ah garashadiisa in la odhanayo macnaha aan ku soo celiyo saddex qodob oo quraan horta halkaa ku sharxnay saddex qodob saddexdaa qodob maad arkaysiineen sharxnay waa maxay saddexda qodob asal maxaa la yidhaahdaa o faracu kitaabkeennaba kuma jiro usuululfiqi ma usuululfarac ba sheekh waxaa ku faraca ka keenay talow markuu farac sharxiyey markuu asal sharxay unbuu farac raaciyey faraxuma isagaa magac ilin magacan usuululfiqiyaa la sharxayaa magacan usuululfiqiya farac miyuu ku jiraa kuma jiro new sheekhu xaggu farca ka keenay farca wuxuu ka keenay munaasabaa la yidhaahdaayo marka shay la sheego dadkiisaa la xasuusta haddii nin imika la yidhaha nin dee gabadh unbaad xasuusani haddii cir la yidhaha maxaad xasuusan dhul unbaad xasuusani kolka ashyaada isku didkaa waa la isku xasuustaa kolka sheekhu markuu asal sheegay ayuu ni asalkan maxaa ka soo hor jeedayey farac alla ilah faracna inaga sharxa buu yidhi faraco waxaa tahay aha lagu ogaado sheekhu haddaba laba qodob baa cashirkeenna muhi saddex qodob baa muhiima waa usuul wuu inoo sharxay ereyga usuuli wuxuu yahay waa alfiqhi ereyga fiqhiga oo wuxuu yahay wuu inoo sharxay waa usuul iyo alfiqhi iyo alfarac saddexdaa qodob buu sheekhu sharxay saddexdaa qodob inaan garan weyno miyay tahay culimo waa asal iyo farac iyo usuululfiqhi iyo fiqhi baan doonaya asal iyo farac iyo fiqhi saddexdaa qodob asal iyo farac iyo fiqhi saddexdaa qodob oo quruu inoo sharxay laqmada iyo macnahana ila eega haadihi tani waraqaatun waa warqado warqadaha oo tashtamilu koobsanaysa calaa macrifati fusuulin fasalla garashadooda fasalladaasoo min usuulilfiqhi usuululfiqhiga ka tirsan wadaalika kaa usuululfiqhigi ihi mu'allafun waxaa la yskaga geeyey min jus-ayni laba jus baa la yskaga geeyey labada jus oo mufradayni labaduba laba mufrad a axaduhumaa midkood alusuulu waa usuul wahaanii ka labaadna alfiqhu waa fiqhi falaslu asalku maanka weeyaan buniya lagu dul dhisay calayhi dushiisa hayruhu hayrkii waalfarcu farcuna maanka weeyaan yubnaa lagu dul dhisayo calaa hayrihi hayrkii waalfiqhu fiqhigu macrifatu alaxkaam waa axkaamta garashadeeda la garto axkaamtii asharciyati sharciga ahayd allatii taasoo dariiquhaa dariiqeegu alijtihaadu ijtihaaduu yahay in sha allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeennan yari ku joogayaa waxaan doonayaa hal arday oo intuu istaago ardayda xalqadaha soo macneeya intaa ha adoo halkan fadhiya waa inaad macnaha qabsataa ardayow adoo halkan fadhiya waxaad dib ka soo qabsanaysa ma aha sheekh xuseen bal hadda istaag sheekh xuseen nacam sheekh xuseen baa inoo soo macnaynaya gruubka sharax uma baahnin laqmo yaroo fudud baynu doonaynaa sida aan hadda u macneeyaan rabaa sheekh yaasiin waan kugu soo maqanahay haye sheekh xuseen eeg sifo ka dhig tashtamiludaa sifo ka dhig warqadaha oo warqadaha oo sax fasalada garashadooday koobsanaysaa haye ayay koobsanaysaa oo min usuulil fiqhi ka ah ka mid ah hmm. waa kee ma anigaa talow haa waa usuulul fiqhi waa sax wadaalika kaasi waa saxan tahay haye wuxuu ka koobay ismi faacil buu inaga noqonaya ismi mafcuul ka dhig mu'allaf waxa la iskaga geeyey wadaalika kaasi hee mu'allafun ha muxuu qorayaa waa sax haye lafdigaasi aniga iguma qorna haye may ka kooban yahay haddaad tiraa ismi faacil buu noqday la iskaga geeyey صح صح شكرا أحدهما كهوري ما تري مسك كوبان متكود متكود مم. صح هي صح وثاني باني قري هي وصعوا صعوا تحنتاي buniya miyuu yidhi mise yubna okay aniga buniya buu qoraya haye sax weeye mu idiin qoraya kaljidaari sax weeye anwaa farida da waaye صح وي ما شاء الله التي تصل dariiquhaa habka loo maraya alistihaadu sax jazaak allah khayr iska fadhiisa sheekh sheekh yaasiin baa ku xiga jazaak allah khayr sheekh yaasiin oo halkaasaan ku daynayaa su-aalaha waxbaan horta eh, sheekh xuseen aad buu mahadsan yahay si fiican ayay labadaa sheekhba usoo dhigeen sheekh yaasiin laakiin waxaa usii dheer qolada ducafadaa lagugu xidhayaa soo maynaan odhanin qolada ducafada halkaa hayala tagaan ya waxa la baadhayay nin soo saari karaya ya maxaa saa weeyi sheekh waxaad ba halkan kala hadlo wuxuu yayna moodin qolo liidatee qolada la kabayo dhe uu yidhi waa si fiican waxaad samaysaa sheekh yaasiin adiga ciidankaagu geeskaa inageeya ardayda waxaan u jeedaa ma ogin arday waxay ku adegyihiin ardayday wax ku adag yihiinow geeskaa inageeya muddo shan daqiiqa cashirka waan yaraynay in yar baan yaraynay waxaan ugu talagalnay inaan shantaa daqiiqo isku yar aragno sheekh yaasiin sheekh halkaa allah adoo barak adoo mahadsan ardayda la caawin karaya waa kuweeye uu ku adag yahay ha qarsanina hadda ardayga uu ku adag yahay eele wallaahi macnihii wuu igu adag yahay farta aayar taago halkaa inagee nin kastaba maalin unbuu ku adkaa halkaa dambe inagee ninba maalin buu ku adag yahay haye waa ragga uu ku adeeg hadda waan soo heli doonaa macnahaan ku soo heli doonaa ee la socda arday kasta cashir kasta uu macnaynaya insha allah xaggaa arday kasta oo caawin u baahan saacidaad u baahan ardayga le warniyo in cashira